بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan maraynaa kitaabkeenii abshuja waxaan ku jirnay oo aan ka soo baxnay qisaamadii iyo wax isku sheegadka qofku haddii qof kale uu markaa wax ku qisaamaysto uu markaa ku sheegto kitaabu lxuduudi xuduudihii ayay kitaab u yihiin xadadku waa sohdimaha in la gudbanaa markaa mamnuuc ay tahay xadka waxaa loola jee qofka dembi hebel hadduu galo xadkaa halaga oogo dembi hebel hadduu galana sidaa ha looga gooyo taasaa markaa loola jeedaa azani xadka zinada ayuu ku bilaabay zaanigu calaa darbayni waa laba qeyb qofka zaaniga ah laba nooc buu markaa u qaybsamaa muxsanun mid muxsan ahoo dhowrsan waa la ilaaliyeyo guur baa lagu ilaaliyey ama guur buu soo maray wagayru muxsanin iyo midaan muxsan ahayn ma ilaalsana macnaha weli ma gursanin ayaa laga wadaa falmuxsanu muxsanku xadduhu xadkiisa alrajmu waa in dhagax lagu rajmiyo qofka haddii inta guur soo maro xalaal ah haddana uu sinaysto xadkiisa waa in la rajmiyo dhagaxna markaa lagu wayru muxsanin midkaan muxsanka ahayn oon weli guursanin xadduhu xadkiia mi-atu jalin waa boqol karbaashood boqol jeedal ayuu leeyahay ama boqol ulood iyo wa taqriibun in la masaafuriyo madankana laga bixiyo caamin hal sano hal sano masaafuriskiisuna waa leeyahay ilaa masaafati alqasri baa loo masaafurinayaa masaafada salaada lagu gaabiyo siddeetankii kilomitr ama siddeetankii e, e, xadideen ee culimada ama afartii dhulqabow intii ah ayaa la eryayaa oo laga bixinayaa meeshii uu markaa ku zinaystay falmuxsanu muxsanku xadduhu xadkiisa alrajmu waa in la rajmiyo dhagaxna lagu dilo wakayru muxsanin midkaan muxsanka ahayn oo aan guursanin xadduhu xadkiisu mi-atu jaldatin waa boqol jeedal macnaha boqol ulood iyo boqol karbaashood ayuu markaa leeyahay iyo wa taqriibu caamin hal sano taqriibinteeda in la masaafuriyo ilaa masaafati alqasri baa la masaafurinayaa ilaa masaa iyo qadar la eg inta salaada lagu gaabiyo wa sharaa'idu alixsaani ixsaanka shuruudihiisa arbacatun waa afar ixsaanka waxaa loola jeedaa qofka muxsinka ah marka la rabo in la rajmiyo waa in afar shuruud laga helo kow albuluug waa inuu qofku qaangaar yahay ilmo yar yar haddii uu yahay kuma jiro waalcaqlu caqligu waa inuu taam yahay majnuun hadduu yahay la eh, la dili maayo waalxuriyatu waa inay xuriyo jirtaa waa qofka ixsaanka ah ee muxka ah ee guurka markaa soo maray waalxuriya yaa loo shardiyaa xuriyad xuriyad maxaa loola jeedaa waa inuusan addoon ahayn haddii uu yahay xadka asagu kuma jiro oo asagu yahay cabah ama addoon ah labada marba wa waa karbaashkii taasuu markaa yahay wawujuudu waa in la helo alwaطi jimaac waa in qoftii ama qofkii ee muxsinka ahaa uu jiro waط wax lagu magacaabo waa galmo oo fii nikaaxin saxiixin nikaax saxiix ah galmo uu markaa ku sameeyey haddii ninkii naagtu inta ismihirsadaan ayagoon gogol gelin ee isfuraan weli ma aha qof dhagax lagu dilaayo muxsin ma ahane hayru muxsin waaye weli goormuu noqonayaa waa marka wad yimaado nanka naagta uu u galmoodo weliba fii nikaaxin saxiixin nikaax saxiix ah uu markaa ku wad walcabdu addoonka waalammatu addoonta xadduhumaa labadooda xadkooda nisfu xaddi qofka xorta ah xadkiisa nuskiisii waaye gabadha muslimada ah ee xorta ah haddii ay zinaysato inan guur soo marin waa meeqo waa konton karbaashood ayagu haddii cabdiyaali addoomihii addoommad ay yihiin waa xadka qofka xorta ah nuskiisa waa konton marka wa xukmu liwaati liwaadka xukunkiisa iyo wa ityaani albahaa'imi bahaa-intoo loo tago ari ama lo ayuu u tegay qofkii uu u galmooday xukmu zinaa zina xukunkeeday la mid tahay waman waطica qofkii u galmooda naag fii maa duuna alfarji wax aan farjiga ahayn xubinkii taranka meel aan ahayn ayuu ka asiibay uga galmooday markaasi ma aha garbaash mana ahan rajmi laakiin cuzira waa la ganaaxaya waa la tacsiirayaa walaa yabluqu mana la gaarsiinayo ma gaaraayo bitacziiri tacsiirka adna alxuduudi xuduudda midda ugu hooseysa macnaha maxaa u hooseeya waa afartan xadadka xad midka ugu hooseeya adnigiisa ma ahaanayo wuxuu noqonayaa midka ugu hooseeya macnaha waalcabdu addoonka waalammatuy addoontu xadduhumaa xadkoodu nisfu xaddi alxuri qofka xurta ah xadkiisa oo kala waaye wa xukmu liwaadi liwaadka xukunkiisa waa nin nin u tagaa meeka loogu talagalay ayuu rag aaday iyo wa idyaani albahaa'imi bahaahim waa xoolaha u tegitaankooda galmo loogu tago ila qofka bini aadamka ah haddii diinta uu ka fogaado caqligiisa wuxuu siinayaa inuu istimaalo xukmu zina bay u dhigan tahay buu leeyahay asagoo zinaystay oo kale laakiin kale meesha waa ku jiraano liwaadka iyo iyo bahaymta xoolaha la dhihi maayo waa la xadayaa xad zinay gaarayaan sababtan waxay tahay fuqahadu tilmaaman ay leeyihiin inta badan wax dhaca maaha wax dhaca ma aha amaa ziinadu inta badan wax dhaca waayo oo qofka qofkan wuu ishtihiinayaa laakiin neef ari ah iyo waxyaaba iyo marmar dhif ah oo qofku caqli xumo ay ku qaada maahee inta badan ma timaado saa darteed ayaga waa la tacsiirayaa iyo aqwaal baa meesha ku jirtaa waman watica qofkii uga taga naag fii maa duuna alfarji waxaan farjiga ahayn wuu taataabtay wuu salsalaaxay meelo kaloo wax ka saarsaaray oo aan farjiga markaa ahayn marka xukun oo mtaqaanaa haddii guri uu soo maray lagu dilaayana ma aha xukun zina ah oo lagu karbaashayana ma ahee tacsiir baa lagu samaynayaa canaan macnaha cusira laa yabluqu la gaarsiin maayo ma gaarayo bitacsiirina adna alxuduudi xuduudaha midda markaa ugu hooseeya faslun fii xaddi alqadfi qadfiga xadkiisa waa dad dadka qofka zina ku sheega gabar baad ku tirisaan baa tahay waad zinaysataa macaasiley baa tahay wixii lamid ah aad bay u yaqaaniin afkoodana wuu ku badan yahay qadafka ma fiicna wa idaa qadafa hadduu qadfo qofka hayrahu qofaan asaga ahayn uu bizina ku qadfo uu dhaho zaaniyad baa tahay ama waad zinaysatay fa calayhi korkiisa waxa ah qofkaasaa yeelay xaddu lqadfi qadfiga iyo ganida inta badan qadfiga waxaa loo isticmaalaa waa qofkoo zino lagu tuuro waa qofka oo zino markaa lagu tuuro oo la dhaho zani baan ama qofkan uu zinaystay way dhilaysatay saasay markaa noqotay iyo wixii markaa lamid ah fa calayhi korkiisa xaddulqadfi qadfiga xadkiisa ahaaday wa sharaaduhu shuruudihiisa shuruudaha u degsan xadka qadfigana thamaaniyatun waa sideed sideed shuruud haddii la helo yaa qofka la qadafka garaaxiisa iyo xadkiisu ahaaday waa siddeetan karbaashood halaaatun saddex oo minhaa shuruudaha qadafka ka mid ah fil qaadifi midka qaadifka ah yay ahaatay ooay u sugnaanaysaa waa qofka wax qadfay wahwa waxaa ka mid ah an yakuuna inuu yahay baaliqan qof qaangaar ah canug yarbaa baa ku qadfay waan weli qaangaarin saanaa tahay sida ciyaalka yararka maanta joogoo kale tan baa tahay iyo zaaniyad baa tahay iyo waxaa tahay hiblaayo saa ahoo gabdhaha wareegaa adi hadal noocaasoo kaleu yidhi la xadi maayo ilmo yar hadduu yahay waa in qofka qaadifka ahee wax qadfay inuu yahay qof qaangaar ah caaqilan qof caqli leh inuu yahay majnuun iyo dabaal dabaal eber ah uusan ahayn caaqilan wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin waalidan waalid lmaqduufi maqduufka ka la qadfay macnaha midka wax qadfahaya inuusan ahaanin waalid wa anlaa yakuuna waalidan hadduu waalid noqdo ka waran waalid hadduu noqdo la xadi maayo wa khamsatun shanna fi lmaqduufi ka la qadfay oo wax lagu sheegay ayay shuruudda u tahay wahwa an yakuuna musliman waa inuu qof muslima yahay hadduu yahay ka waran qof gaal ah qofka la qadfay la garaaci maayo kii wax qadfay baaliqan inuu yahay mid qaangaar ah waa qofka maqduufkee la qadfay caaqilan hadduu yahay qof caaqil ah oo caqligan xuran qof xor ahoo addoonuusan ahayn cafiifan qof dhowrsanoo nadiif ah gabar haddii adiga lagu og yahayo tahay guriba halkaa kuugu furan shatina waa leedahay waa lagugu yimaadaa macruufaa tahay caan jirkagaad ku iibisaa haddii lagu qadfo maqduuf haddii laguu sameeyo qofka maqduufka cafiif uusan ahayn hadduu cafiif yahay waa gooni hadduusan cafiif ahayn oo la qadfo qofkaasi kuy qadfay la garaaci maayo ilaadaa banaanka isdhigaya xataa mararka gobol ka mid ah dacayad baa lagu sameeyaa sooma xayeysiin meeshaa inay dumar noocaasa joogaan indhahooda waxaa u marsan rinjiga buluuga ah gabdha xaalkooda saas yaha waaye waa aragteen wadamada gobol ka ah waa laga helaa cardi baa la sameeyaa bandhig waa lasoo bandhiga sida dharka muraayadaha loo geliyo iyo eelboorada gobol kamid ah markaad tagto ay ugu jirjiraan qofka marka wuu daawanayaa midooda marka looga furayaa sidii loogu soo saarayaa sida a loogu soo bixinayaa qofka noocaas haddii la yidhaahdo zani baa tahay ma dembiya waa maya marka xaal noocaasa markaa jira cafiif wayuxaddu waa la xadayaa alxuru qofka xorta ah waxaa lagu xadaa oo lagu garaacayaa oo lagu dhufanayaa hamaaniina sideetan jeedal ama karbaash ama shaamuug walcabdu adoonkuna arbaciina afartan ayaa lagu dhufanaya wayasqudu waa dhacaya xadu اlqadfi qadfiga qadafka xadkiisa bihalaaثati ashyaaa saddex shay qofkan la xadi lahaa oo wax qadfay saddex arin haddii laga helo oo shuruudo ah xadka waa laga dhaafayaa la xadi maayo ko iqaamat اlbayinati markhaati joojin qofkan qofkaanu yiri waa zinaystay ama labadan way kala zinaysteen maxaa laleeyahay biarbacati shuhada soo afar markhaati la imaado afartii markhaati buu soo helay wuu keenay way ku marag fureen malaxadfa malaxada waa maya waa ka dhacayaa marka qadafka xadkiisa wuu dhacaa wayasqud waxaa dhacaya xaddu lqadfi qadafka xadkiisa bihalaathati ashyaa haddii la helo qofku la xadi maayo kow iqaamati albayinati markhaati oogidooda markii ay ku markhaati kacaan afar qofood aw af aw cafwi lmaqduufi kii la qadfay cafintiisa adaa lagu caayay nid baa tahda mala garaacaya waa maya waa maya oo waxay qabaan qoladan in qofka xad qadafka loo geeyo dembiga asaga laga galay oo dembigana uu cafin karo dembigana uu qofka u qabsan karo haddii lagu yidhaahdo waxaad tahay naag xun oo zinaysata waaba zaanid baad haddar zinaysatay ood shib iska dhahdo gurigaada aado ninka lasoo qabanaya maya haddiise aada dacweyso dhahda ninka wuu qadfay waa lasoo qabanaya marka hadduu qofka maqduufkee la qadfay uu cafiyana kii qaadifkee wax qadfay waa ka dhacayaa garaacitaanka ama xadka awilicaani awilicaani ama lacl fii xaqiti sawjada xaqeeda haddii ninka iyo naagtiisa ay isku arkaan zino oo ninka naagtiis uu zino ku arko muxuu samaynaa hadduu yiraahdo way zinaysatay afar markhaati keen baa laleeyahay afartii markhaati hadduu keeni waayo waa la tumi lahaa soo maaha taa marka waxaa bedelkeeda ilaahay uga dhigay saan soo marnay markaan licaanka maraynay arbaca shahaadaatin billaah afar dhaarood inuu ilaahay ku dhaarto hadduu beentiis ay tahay inay beentiis ahayn ta shanaadna adab lacnada alle inay korkiisa tahay hadduu gabadha ka been sheego gabadha intaa hadduu ninku sameeyo ayada nafteedu isdifaaci kartaa oo waxay dhahaysaa beentiis waaye shan dhaarood bay ku dharanaysaa ilaahay inay beentiis tahay macna afar aan dhehe midda shanaadna waxay isku habaaraysaa qadabka ilaahay inuu korkeeda ahaanayo hadduu ku been sheego ama uu ka run sheegay licaankaas haddii la sameeyo qof la tumaaya ma laha licaanka marka wuxuu ridaa qadfiga xadkiisa lagu dhufan lahaa fasl fii xad fii xaddi fii xaddi shurbi waa cabitaanka xadkiisa waa khamrada qofka cabaa waman shariba qofkii aba khamran khamro caba ow amase sharaaban cabitaan muskiran wax sarqaamiya yuxad waa la garaacayaa isagana waa la xadayaa arbaciina afartan xad ama afartan jeedal yaa lagu dhufanayaa wayajuusu waxaa bannaan an yabluqa in la gaarsiiyo bihi xadka thamaaniina sideetan calaa wajhi tacsiiri waana canaan wejigeeda waa jiha canaaneed ma aha xadkii rasuulku wuxuu u jideeyey afartan karbaashood in lagu dhufto khamraga cabidkeedii baa badatay batay batay xilligii cumar ibn alkhaaab buu dadka la tashtay markaasuu sideetan ka dhigay sideetan buu ka dhigay waa calaa wajhi tacziir waa tacziir iyo canaan wejigeeda wayajib waxaa ku waajibaya calayhi korkiisa waa qofka la xadaya khamrada cabitaankeeda biaxadi alamrayni laba arin midood haddii laga helo waa la xadayaa bilbayinati markhaati ninkan inuu qamro cabay yaa markhaati loo helay aw liqraari ama qirashasagayiri waan cabay markaa waxaa waajib ku ah korkiisa in la xado walaa yuxaddu loo xadi maayo qofka bilqayi matag wuu matagay walistinkaahi iyo urin way ka soo urtay dharkiisii bay ka soo urtay jirkiisii bay ka urtay wax noocaas oo kalea labadaa haddii la helo loo xadi maayo waayo shubha soo gashay ninkan hadduu ma tagay ma lagu qasbay oo xoog maa loo siiyey isagoo diidan lama oga si xaalku yahay shubha imaanaysa shubhada waa la celiyaa marka wal istinkaahina waa uritaan qamradii ay ka soo urto labadaa haddii la helo qofka la xadi maayo fasl fii xaddi sariqati tuuganimada xadkeeda qofkii wax xada wa tuqdac waa la jarayaa ama waa la goynayaa yaddu saariqi tuuga gacantiisa bisittati sharaa'ia lix shardiyaal haddii la helo tuuga gacantaa laga goynaa ko an yakuuna baaliqan inuu qaangaar yahay cunug yar baa waxabay gacan ma laga goynaa waa maya caaqilan inuu caaqil yahay ninaan caaqil ahayn oo isku dardarsamo oo jinool ah yaa waxxaday ma laga goynaa waa maya wa an yasriqa waa inuu xado marka qofkii gacanta laga goynayey nisaaban nisaab nisaab baa jira xoolaha uu xadayo haddii ay gaaraan qiimatuhu qiimihiisa rubcu diinaarin rubcu diinaar rubcu diinaar haddii uu gaaro wixii uu xaday waa laga goynaa hadday kayar yihiin ka waran laga goyn maayo shan shilin buu ah, shan shilin buu mataqaanaa xaday hal dollar buu xaday malagoyna gacanta waa maya waa in uu gaaro jeedaa waa qadar xoolaha marka laga sakaynayo waa inay nisaab gaaraan baa la yidhaahdaa nisaabku waa in nisbe ahoo go-an oo qiimatuhu qiimihiisa waxaa go-an qiimahoodu waa inay rubuc diinaar ahaadaan rubuc diinaar min xirzi milihi inay ahaadaan xoolaha mithilkiisa ah oo ayaga lamid ah meelaha lagu xareeyo oo lagu xisiyo lagu ilaaliyo waa inuu ka xadaa laa milka lahu inuusan milki ku lahayn fiihi xoolaha dhexdiisa ninka wax xadaaya xoolihii uu xaday ayuu nin kale shirka ku leeyahay waa maya waxbuu ku leeyahay xoolihii walaa shubhata waa inaysan shubha soo gelin fii maali lmasruuqi minhu midka laga xaday xoolaha xaggiisa maalkiisa walaysan shubha ku jirin amau qof kale lahaa amau asaga dhaftiisa soo dhacay amau saa waa inay shubha markaa ku sugnayn wa tuqtacu waa la jaraa yagu gacantiisa waa tuugee alyumna ee midigtaa la goynayaa min mafsili min ma min mafsili اlkuuci kuuca mafsilkiisa meesha iska gasho kuuca waa gacanta faraha ka soo bilow kor usoo soco ilaa lafta kuusan la gaaro kuuca meel waxaa jirta mifsal oo kala baxsan oo laalaabmaysa meeshaasaa la goynayaa fa in saraqa haddii uu xada xado thaaniyan mar labaad quicad la goynayaa rijluhu lyusraa lugtiisa bidixda ah la goynaa haddana fa in saraqa hadduu xado haalian mar saddexaad quticad waxaa la jarayaa yadahu lyusraa gacantiisa bidixda ah waata ilaahay uu yihi wsaariqu wاsaariqa faqطacuu aydiyahuma in aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin si isdhaaf ah gacanta midigta u horeysa maxaa ku xiga lugta bid waxaa ku xigta lugta bidixda ah midigtaa u horeysa waxaa ku xiga lugta gacanta midigta ah lugta bidixda ah gacanta bidix lugta midigta ah saasaa loo kala laysku dhaafinayaa macnaha qudicat waa la jarayaa rijluhu lyusraa lugtiisa bidixda ah fa in saraqa hadduu xada thaalita mar saddexaad qudicad waxaa la goynayaa yadahu lyusraa gacantiisa bidixda ah fa in saraqa raabican mar afaraad hadduu xado qudicad rijluhu lyumna lugtiisa midigtaa la goynayaa fa in saraqa bacda daalika intaa kadib hadduu xado gacantii midigta la gooyey tii bidixda la jaray lugtii midigta la gooyey lugtii bidixda waa la waxbuu xadayaa haddii markaa kadib uu xado xaguu ku xada afkuu ku xadaya meelaha laysku qabto cududuhu ku xadayaa la jaray salkiisa intuu laami ama xanjo mariyo yuu lacagtii ku kor fadhiisana uu soo qaadanaya si unbuu ku xadaa marka dambe bacda dalika maxaa la samaynayaa cuzira waa la casaarayaa waqiila waxaa kaloo yidhaahdaa yuqtalu waa la dilayaa sabran toogashaa lagu dilayaa maxaa u dhiman in lugta midigta laga gooyo gacanta bidixda ah gacanta midigta ah lugta bidixda ah weli xatooyo wada taana markaa waa la tilmaamaa axkaamta waxaanu geli doonaa qaadicu ariiqa dadka jidka jidgooyada dhigta iyo sida xaalkoodu yahay meesha haynoo joogta laakiin wabilaahi towfiiq wallahu aclam